wkadalika awxaynaa ilayka qur'aana carabiya litundira uma alqura wman xawlaha wtundira ywma aljamci laa rayba fiihi fariiqu fi ljanati wafariiqu fi saciir alcaaqil kul alcaaqil man carafa alxaqiiqa man istacada lilmowti walima bacda almowt man carafa maqsad xayaatihi alcaaqil kul alcaaqil alkayisu man dana nafsahu wcamila lima bacda almowt wlcaajizu man itabaca nafsahu hawaaha watamana cala allahi alamaaniy qofka caaqilka qofka dhaqaalaha badanna maaha qofka adduunyada urursada maaha addunyaa daaru man laa daara lahu buu nebigu yhi alayh salaatu wasalaam adduunyadu waxay daaru tahay ninkaan aakhira daar ku lahayn wamaanu man laa maala lahu dhaqaalahan adduunyad wuxuu dhaqaalo u yahay ninkaan dhaqaalo aakhiro ku lahayn lahaa yajmacu man laa caqla lahu adduunyada waxaa ururiya buu nebigu uhi ninaan caqli lahayn caaqilku waa kee waa ninka garta wixii adduunya kii keenay waa ninka garta kii keenay iyo wuxuu u keenay iyo meesha loo socdo manakyasu nnaasi wa akramu nnaasi yaa rasuul allah masaajidkii nebiga calayh salaatu wasalaam buu nin soo galay nin acraabi oo reermiya markaasuu su-aashaa nebiga u jeediyey yaa rasuul allah dadkii ninkee baa ugu caqli badan uguna sharaf badan buu ka yidhi umaba dheeraane wuxuu yidhi akharuhum lilmowti dikraa wa ashaduhum isticdaadan lahu ulaa'ika hum alakyaas dahabuu bisharafi dunya wa karaamati alaakhira dadka waxaa ugu caqli badan uguna sharaf badan kuwa inta badan geerida iyo aakhira xasuusanaya maalinba maalinta ka dambaysana saayda aakhira siyaadsanaya kuwaasaa cuqaala buu nebigu yidhi sharaftii adduunyada iyo karaamadda aakhirana kuwaasaa la tegay buu yidhi sharafta aakhiro iyo karaamadii aakhiro iyo karaamada adduunyada dadka ilaahay yaqaanaa la tegay dadka meeshay ka yimaadeen iyo meeshay u socdaan u kala caddahay baa yaqaana ya abaadar jadid asafiinata faina albaxra camiiq waaktar izaada faina safara tawiil buu nabigu ku yidhi abudar ya abaa dar yaa abaa dar buu ku yidhi doonida jadiidsoo baddu way ku dheerto way ku liqiye sahaydana ziyaadso safarku uu dheer yahay ha ku degan walaalkayga muslimkow shan wakti oo xaalkayga ilaahay og yahay ha ku qancin qanaaca fidiin lama ogolo qanaaca fidunya baa la ogol yahay daacadda iyo cibaadada iyo diinta intaad haysato weliga ha ku qancin ama adduunyada iyo kasbiga iyo arsaaqadda inta ilaahay ku siiya ku qanaca taasaa mustaxab oo la jideeyey wa abaadar ashadu ummatii wa acbaduhaa buu nebigu yihi waa ninka ummadayda ugu zaahidsan ugu cibaado badan man araada an yandura ilaa ciisa bni maryam falyandur ilaa abidar buu nebigu yidhi ninkii doonaya nebi ciise inuu arko abadar alkhifaari ha arka buu yidhi uhdigiisa iyo sidau adduunyada uga zaahiday kaasaa nebigu dardaaranka soo maray uu leeyahay abaadarow doonnida jadiidso iimaanka jadiidso qalbigaaga adduunyada kala dagaalam qalbigaaga cadamada lacagta maxabada lacagta kala dagaalam badu way kulliqi haddii kale shahawaad iyo kafladba adduunyada lagu sheedhiyo way kulliqi haddii kale waaktar izada fa ina safara tawiil sahaydana ziyaadso ziyaadso safarku uu dheer yahay buu ka yidhi abudarow safarku uu dheer yahay sayidina abaa hurayra radia allaahu canhu ayaa sankaraadkii ooyey markaasaa lagu yidhi abaa hurayra maxaa loo ooyeysaa saaxibu rasuuli rasuulilaahi baa tahee wuxuu yidhi abkii liqilati zaadii wa bucda safarii sahayda wata yarideeda iyo safarkay sugaya islahayn buu yidhi hada abu dar cumar radia allaahu canhu waa ninkii nebigu yidhi low kaana bacdii nabiyan lakaana cumar haddii aniga nebi dabada iman lahaa cumar baa nebi noqon lahaa buu rasuulku yidhi jannadaan galay buu nebigu yihi habeenkii micraajka qasri jannada ku yaalla ayaan arkay gabadh xawraa ayaa igaga soo baxday buu rasuulku yidhi markaasaan ku ihi liman haada alqasri gurigan ayaa loo diyaariyey qasriga intan leeg waxay tihi nin carab ka dhashaa loo diyaariyey anigaaba carab ee ma cid kalaa haa nin qurayshaa ah loo diyaariyey quraysh ka dhashay anigaaba qurayshee ma cid kalaa haa nin ummadda nebi maxameda ah loo diyaariyey anigaaba muxamedee ma cid kalaa haa bay tiro cumar bnu khadaab qasrigan loo diyaariyey hada cumar walaakiin muxuu yidhi masaajidkii nebiga khudbaduu ka jeediyey wuxuu yidhi low naadaa min asamaa kullukum daakhiluuna aljannata ilaa rajulan waaxidan lakhiftu an akuuna huwa haddii samada laga dhawaaqo la yidhaha bini aadamka o dhan jannay galayaan hal nin keliya naar ka galaaya ninkaas inay ani tahan u malayn buu odhan jiray qanaaca fi diin lama ogolo walaalkayga muslimkow diinta intaad haysato ha ku qancin adduunyada intaad haysato ku qanac taasaa mustaxab ah asxaabu rasuul sala allahu alayhi wasalam qarnigan qurunta adduunyada soo martay qarniga u kheyr badnaa bay joogeen saasayna ilaahay uga cabsoonayeen adduunyadu lama weyneyn aakhirada la weyneyd asbaabta iyo lama weynayna camalka saalixa iimaankaa la weynaa makhluuqu lama weynayna ilaaha khaaliqa amarkiisaa la weynaa man lam yardaa biqadaa'i walam yasbir ilbalaa'i walam yashkur calaa nicmaa'i falyakhruj min bayni asamaa'i wa ardi falyaltamis rabban siwaa'i baa ilahay yidhi xadiis alqudsi man lam yardaa biqadaa'i qadaha wixii aan ku xakuma addoonka raalli aanan ku ahayn nicmadaydana aanay igu shukriyaynin balaayada aanu keenana ku sabraynin samadii arlada anigaa samaystay ha iga tago meel kale ha qabto rabbi kalena ha samaystay baa ilaahay yidhi ilaa ayna ha ku mashquulin shahawaadka arsaaqad hungurigu waxaad cunayso inuunan ku seejin daacadda ilaahay laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikri illah ay can daacati illah qur-aanku waa dacwad dhammaystiran weeyaan waa dacwad taama ilaahay baa dacwadayna siinaya ubadkaagu ubadkaan u shaqeeyaa ubadkaan u ordayaa iyo xoolahaagaad xisaabinaysa daacadda ilahay inay ku seejin annafsu tabkii cala addunya waqad calimat ana asalaamata fiiha tarku maa fiiha laa daara lilmari bacda almowti yaskunuha ila alatii kana qabla almowti yabniiha fain banaaha bikhayrin daaba maskanuhu in banaahaa bisharin khaaba baaniha adduunyadan halkanaa jannadiiyo naartiiba laga diyaarsanaya halkana laga diyaarsanayaa halkanaa jannadiina laga diyaarsanayaa naartiina halkanubaa laga diyaarsanayaa acmaashii jannada lagu gelaya halkana laga qaadanayaa acmaashii naarta lagu gelaya halkanubaa laga qaadanayaa fahayloobin daacadda ilaahay afar cadow baa qur-aanka ilaahay noo sheege afartaa cadow nin walooba la dagaalam naftaadu waa cadow weeyaan ina nafsa la ammaaratun bisuu adduunyadu waa cadowgeenna weeyaan falaa taguranakum alxayaatu dunya shaydaanku waa cadowgeenna weeyaan ina shaydaana lakum caduwun fatakhiduuhu caduwa hawadu waa cadowgeenna weeyaan afara'ayta man itakhada ilaahahu hawaah ha adeecin naftaada shaydaankana ha adeecin adduunyada ha adeecin daacadda ilaahay inayna ku seejin adduunyada ilaahay ku jecel yahayna uu siiyaa ku jeclayna uu siiyaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa maalin ku seexday xasiir salli buu ku seexday dhagaxdii baa markaa feedhaha ka qabatay cumar baa dul yimid oo lilmeeyey uu ku kacay nebigu calayhi salaatu wasalaam yaa cumar buu ka yidhi maxaa kaa oohinaya wuxuu idhi yaa rasuul allah waxaa iga oohinayay buuhi adigoo rasuulka ilaahaya ayaa dhagaxdu feedhaha kaa qabanaysaa markaasuu nebigu ku yidhi yaa cumar maad iga shikisan tahay aniga may kallaa kaama shikisaniye waxaa ii cuntamila adigoo rasuulka ilaahay oo makhluuqa ugu khayr badanna inay dhagaxdu feedhaha kaa qabato kisra iyo qaysarna sirardahaba ay ku seexdaan jawaabta dhegayso walaalkayga muslimko wuxuu yidhi yaa cumar amaa tardaa an takuuna lana alaakhira walahum addunya yaa cumarow maad raalli ku ahayn inay raaxada adduunyada iyo ku lixdanka sano ay qaataan inankuna raaxada aakhira aan iska qaadano muslimku muuminku la dooni maayo sida dadka kale inuu fikiro meel baad u socotaa ta dambe ha kula weynaato tanna ka teg laguma leh ta dambe hadday kula weynaato tan adduunyadu way macaanaan hadba qofka inta lacagta u ziyaado raaxadu uma ziyaade ogow hadba qofka inta adduunyadu u ziyaada walwaliyo walbahaarkaa ku ziyaada hadba qofka intay iimaankii diintii qurbi min allaahi uu dhowaadana raaxada ayaa u ziyaadaysa man camila saalixan min dakarin aw untha wahuwa muuminun falanuxyanahu xayaatan tayiba qofka camal wanaagsan la yimaada camal wanaagsan shantaa waqti ood jamaca ku tukata ayaa ka mid a ah camalka wanaagsan min dakarin aw untha labiyo dhidig midku dooniba ha noqdo baa ilahay hi labiyo dhidig midku dooniba ha noqdo wa huwa mumin xaalow qofkaasi mumin yahuu iimaan leeyahay falanuxyanahu xayaatan ayiba waa ku noolayne oo ku noolayne nolol lagu noolaadata ugu wanaagsan mufasiriintu waxay idhahdeen nolosha wanaagsan waa saddex weeyaan qalbigoo kuu dega arsaaqadoo kugu fillaata iyo dadka oo ku jeclaada saddexdaa wuxuu ilaahay ku ballan qaaday inuu ku bixin iimaan iyo camal saalix haddii dadka laga helo iimaan iyo camal saalix marka lagu leeyahay diinta ilaahay qabso awaamirta ilaahay adkayso maaha adduunyada kaa nuqsaamaysee bal adduunyadu way kuu ziyaadaysaa raaxa kuu ziyaadaysa amnigaa kuu ziyaadaya man kaanat iddunyaa hamahu jacalahu allahu alfaqra bayna caynayhi wafaraqa shamlahu walam yaatihi min addunya ilaa maa kutiba lahu ninka hamigiisa ka dhiga buu rasuulku yidhi adduunyada adduunyada qabo qabo un ka fikira aakhiradii runta ahayna daaqada ka saaray iska ilooba labada indhood inta udhaxaysa faqriga loo saaraa arrimihiisana bari iyo galbeed baa rabbilciza ku kala shaydhiya adduunyadana maba hela intii alla u qadaray mooyaane waman kaanat ilaakhiratu hamahu ninka hamigiisa ka dhiga buu rasuulku yihi aakhiro jacalahu llahu hinaahu fii qalbihi qalbiga ayaa hina iyo raaxo looga buuxiyaa wajamaca allaahu shamlahu arrimihiisao dhanna ilaahay baa iskugu soo dhoweeya wa aatadtu dunya wahiya raaqima adduunyadana waxay u timaadaa iyadoo sandullaysanoo hoo socotay timaadaa buu rasuulku yidhi ha ka sii jeesan daacadda ilaahay walaalkayga muslimkow diintan wuxuu ilaahay noo siiyey si adduunkan iyo aakhira aan ugu liibaano manaaficu diin manfacada diintu aakhire keliya kama bilaabantee adduunyadana diinta lagu dhargayaa adduunyadana diinta cizi lagu helayaa adduunkana diinta raaxa lagu helayaa adduunyadana diinta amniga nabadgelyo lagu helayaa yaa aalib arisqi fi dunya biquwatihi dadka maanta intooda badan daacadda ilahay waxay ku dhaafaysaa waa hungurigaas ismac yaa aalib arisqi fi dunya biquwatihi taduuru fiiha min baladin ilaa baladin atcabta nafsaka maa lasta tudrikuhu wadaca cumuka fii hamrin wafii nakidin low tirta bayna asamaa'i waalardi mujtahidan sharbata maa'i hayra risqika lam tajidii haddaad hunguriga meel kasta u marto iskadaa arlada intood shaqo ka weydo haddaad samada shaqo lagugu sheego u doonato shaqo kabasho biyo kuu qorin ma soo qaadaysid aqsir canaa'aka fa ina risqa munqasimun yaati ilayka walow fii jabhati lusudi tacabkaaga yaree haysdaalin xoogaaga iyo caqligaaga iyo cimrigaaga adduunyada ha ku dayicine kala reebo oo aakhiradaadi ha seegin arsaaqadaadu hadday libaax foodiisa taallo ayadaa kuu imanayse laa tacjalanna fa ina risqa laysa bilcajali ha degdegin arsaaqada xoog iyo qafqof laguma hele risqu maktuuman bilawxi maca alajali arsaaqadaadi iyo cimrigaagu waxay ku qoran yihin lox maxfuudka ma dhimanaysid ilaa arsaaqadaadaad dhamaysatid maahin low sabarna lakaana risqu yatlubuna walaakinahu khuliqa alinsaanu min cajali haddaan sabri lahayn risqu isagayna soo doonan lahaa laakiin bini aadamkana iska degdegay mar walba wax walba degdeg buu ku doonaya aqulu ma tasmacuun waastaqfiru llaha lii walakum wa huwa algafuuru alxamdu lilah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا, فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم القائل الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر walaaakhiratu wacdu saadiq yaxkumu fiiha malikun caadil yuxiqu lxaqa wayubdilu lbail fakunuu abna'a alaakhira walaa takunuu abna'a addunya faina likulli ummin yatbacuha waladuha afar shay qof kastoo muslima ah ayaa laga rabaa inuu iimaankiisa ilaalsado inuu iimaanka jadiidiyo inuu iimaanka ziyaadsado iyo inuu iimaanka caalamkao dhan dadka ugu yeedho iimaanka diintaada ilaalso diintaada mar walba cusboonaysiiso diintaada baro diintan caalamkao dhan baa ilaahay ugu talagalee risaalada caalamka siday u gaari lahaydna adigaa laga rabaa diinta ilaalso kuna qanac diinta ku qanac sayidinaa cumar radi allaahu canhu ayaa nin yahuudi oo saaxiibi ay yihiin oo reer bani quraydu madiine ku soo maray kalimaad diintii nebi muuse ka mida ah ayuu ka soo qoray wuxuu soo galay masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi bnu thaabit iyo nebiga wada fadhiya buu u yimiday alaa acraduhaa calayka yaa rasuulallah buuhi yaa rasuulallah ma kuu bandhigaa nin reer bani quraydoo saaxiibbanahay baan kalimaad towraada ka soo qoree fatahayara wajhu nabiyi calayh salaatu wasalaam midabkii nabigaas bedelay bal fiirso midabkiibaa isbedelay midabkii rasuulka cabdullaahi baa yidhi yaa cumar hakiladka ummuk waydaa gablantee nabiga wejigiisa miyaanan miyaanan cadhada ka dareemin cumar u naxay warqadii buu tuuray wuxuu yidhi radiinaa billaahi rabban ilaahay rabbinimadiisa raalli baan ku noqonay wa bilislaami diinan diinta islaamkana waan ku qanacnay oo raalli baan ku nahay dhaqan ahaan raalli baan ugu nahay caqiida iyo cilmi iyo cibaadaba wa bimuxamadin sala allahu alayhi wasalam rasuulan wa nabiya nebi maxamed risaaladiisa iyo nibinimadiisana waan ku qanacnay bu raalli baan ku nahay fasura nebigu wuu farxay mambarkiibuu fuulay wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ismac yaa akhi dhegayso dad aan waxba ahayn oo laysku ekeysiiyo dadkeennu isku ekeysiiyaan iska daaye undur hadalka nebigu ku hadlay calayhi salaatu wasalaam low asbaxa muusa fiikum uma tabactumuuhu wataraktumuunii taraktumuunii la dalaltum buu yidhi haddii maanta nebi muuse uu nidhex iman lahaa anoo inidhex taagan oo aad isaga raaci lahaydeen waad hadlowdeen buu rasuulku yidhi antum xadii min alumam wa ana xadukum min annabiyiin nasiib ayaad ii tihiin buuhi ummadihii aan ka helay nasiib ayaan ini ahay buui nebiyadii aad ka hesheen buu rasuulku yidhi haddii nebi muuse maanta uu iman lahaa uu shareecadiisii towraad la iman lahaa ood aniga iga tegi lahaydeen ood isaga raaci lahaydeen waad hallowdeen buu rasuulku yidhi antum xadii min alumam ummaddii ummadaha ugu khayr badnayd ummadda abuuritaanka ummadaha ugu dambaysa jannadana gelitaanka ugu horraysa ummadda jannada inta badan degaysa maadaama oo tihiin nasiib ayaa inagu helay buu nebigu nasiibkayga ay kii siiyey maadaamoon aniguna ahay nebigii nebiyada ugu dambeeyey imaamkii ambiyada maadaamoon ahay nasiib ayaad igu hesheen buu rasuulku yihi alayhi salaatu wasalaam ee shareecadayda iyo diintayda iyo milladayda iyo sunnadayda iyo dariiqadayda ku qanca buu rasuulku yihi alayhi salaatu wasalaam wax lagu badilan karaa ma jiro dariiqadiisa ummadiisii baa ilaahay naga dhigay ummaddan waa ummadda ummadaha ugu khayr badan ana wuxuu nebigu yidhi xurimat iljannatu cala alambiyaa xataa adkhulahaa jannada nebiyadu geli maayana waa laga xarimay ilaa anuu aan ka gala maahine waxurimat aljannatu cala alumam xataa tadkhula ummatii ummaduhuna jannada geli maayaan ilaa ummadaydu ay gasho maahine qabuuraha ayuu nebigu ziyaartay baqiic markaasuu u duceeyey wadidtu low annii ra'aytu ikhwaanii waxaan jeclaaday buuhan jeclaysan lahaa inaan walaalahay arki lahaa asxaabtu waxay ku yidhaahdeen awalasnaa ikhwaanaka miyaan anaku walaalaha ahayn laa antum asxaabii inninku asxaabtay baa tihiine walaalahay waa kuwa aniga dabaday iman doona ee i rumayn doona iyo kuwa aniga arag buu rasuulku yidhi sideed u garan doontaa saxaabadu waxay yidhahdeen dadkaas maabad aragin adigu iyakuna kumay arag sideed u garan doontaa qiyaamaha halkay wejiga dhulka dhigayeen ay weysada marinayeen oo iftiimaysa ayay banka hawdka igu iman doonaan buu rasuulku yidhi boqol iyo labaatan saf ayaa jannada galaysa buu nebigu yidhi dadka ahlu jannuhu waa boqol iyo labaatan saf siddeetan saf baa ummadaydaa buu rasuulku yidhi atardawna an takunuu ruba ahla aljanna qulnaa balaa cabdullaahi bni mascuud baa yidhi nebigaa maalinna uriyo wuxuu nagu yidhi raalli ma ku tihiin ummadaha marka loo qaybiyo afar qaybood dadka jannada galaya afar marka loo qaybiyo qayb inaad noqotaan raallima ku tihiin asxaabtu waxay idhahdeen haa atardawna an takunuu uluta ahli ljanna marka saddex loo qaybiyo qayb inaad noqotaanna ma ku tihiin raalli raalli baana ha markaasuu nebigu yidhi waladii nafsu muxamadin biyadihi inii la arjuu an takunuu nisfa ahli ljanna waxaan rajaynayaa oo ku rajo weynahay kay baan ku dhaartee jannada inaad kala badh idinku degaysaan baan ku rajo weynahay buu rasuulku yidhi ilaahay ummadiisii buu inaga dhigay ilaahay uu ina karaameeyey wuxuu inagu karaameeyey waa maxay ummadihii hore shay keliya unbaa laga rabay keliya bas ilaahay inay ka yaabaan ay caabudaan ama ummaddan laba shay baa laga rabaa laba shay ilaahay inaad ka yaabto waa lagaa rabaa ilaahay inaad caabuddo waa lagaa rabaa aakhiradan inaad u shaqaysata waa lagaa rabaa khalqiga adduunyada kuguula nool ee bashariyadda inaad arrintaa ugu yeedhana waa lagaa rabaa baqarin nebigu uu caddeeyey alaa alaa laa nabiya bacdii walaa ummata bacdikum mar buu nebigu cimrigiisa xajiyey mar keliya mar keliya markiina wuxuu yidhi ani nebi iga dambeeye ma jiro ummadin iga dambaysaana ma jirtee alaa falyubalaga shaahida minkum alghaa'iba kiina maanta ila jooga i maqlayow kiina maqangaadhsii buu rasulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ballaguu canii adduu canii raximakum allah allah inii naxariistee ammaanadaa qaadoo caalamka iga gaadhsiiya allaahuma astur man nasara diina muxamed ilaahaw ninkii diintayda u gargaara u gargaar buu rasuulku yidhi dabara allahu imra'an samica maqaalatii maalinka wejiyadu ay madoobaanayaan banka qiyaame wejigiisa allaha nuuriyo ninka hal aayada ama hal xadiisa iga maqlay siduu iga maqlay ummadda u gaadhsiiya buu rasuulku yihi alayh salaatu wasalaam ummaddan waa ummad ilaahay doortay sharafta iyo karaamadda ummaddan waxay ku yeelatay waa shaqadii nebigeenna calayh salaatu wasalaam shaqadaas markay caalamka shaqadaa laga tegayna dhibaatada maanta islaamka ku dhacday gaar ahaanna dalkeenna ku dhacday wax kale ma waa tarku dacwa dacwadda markii laga tegay dhibaataa timiday ida tabaayactum bilcina waakhadtum adnaab albaqar waraditum bizarci wataraktum ljihaada sallat allahu calaykum adil laa yanzicu xata tarjicu ilaa diinikum markaad xoolaha hooladhaqato isku hooladhaqato aad u jeesataan iyo beeraha qodataan tijaarada aad u kacdaan shaqadii diinta iyo dadaalkii iyo diinta aad ka tagtaan ilaahay dulli buu nuhuwinayaa dulli niga saari maayo dulliga niga siibi maayo ilaa diintiina aad u noqotaan maahine ilaa diinikum baa ilaa diinikum diintu waxay baaqi ku noqonaysaa salaada maaha soonka maaha xashka maaha diintu waxay baaqi ku noqonaysaa fii kulli zamaan waa in la helo juhdu dacwa juhdu dacwa mar alle markay diintu hoos u dhacdaba ilaahay wuxuu soo saaraa culamaa rabbaaniyiina mar labaad soo cusboonaysiisa tawxiidkii iimaanka iyo akhlaaqdii islaamka u lahaa ninka muadinka markuu eedaamaya buu rasuulku yidhi shaydaanku qofka uu ka baxaa lix iyo toban mayl buu sii socdaa isagoo xagga dambe naqas ka sii daynaya markuu muadinku aadaanka dhammeeyana uu soo laamaa qofka ayuu soo galaa iqaamada marka lagu dhiftana shaydaanku uu baxsadaa markay iqaamadu dhammaatana qofku soo galaa salaadiisiiyo qofkiibuu kala dhex maraa wixii uu iloobay buu xasuusiyaa ilaa qofku ka garan waayo wuxuu tukadayba ah salaadu waa farad eedaanku waa sunne shaydaanku muxuu salaadda uga baxsanyahay oo sunnaha uga baxsanayaa lanna aadaanku waa dacwad salaaduna waa cibaado weeyaan ifham almasala walaalkayga muslimka u faham ta keliyaed ku badbaadayso ee ku nabadgelaysa adiga iyo mujtamacaaguba waa dacwad weeyaan cumar ma mara buu nebigu yihi tog shaydaanna toga kaluu ka sii wacdaa lianna cumar saaxibulxaq buu haa saaxibulxaq shaydaanku kama cabsoonaya cibaadada iyo salaadee shaydaanku waxau ka cabsoonaya waa aadaanka allaahuma raba haadihi dacwati taama leanna aadaanku waa dacwad dhammaystiran weeyaan sidaa darteed haddaan doonayna inaan badbaadno falamaa nasuu maa dukiruu bihi anjayna aladiina yanhawna can isuu dacwadda maxaa kaloo lagu helayaa fasaadka dhacaya cuquubada imanaysa ninka daacigaa ah ee diinta ka shaqeeya way u badbaadayaa imaam bukhaari kitaabkiisa wuxuu ku soo saaray nebiga calayh salaatu wasalaam ayaa yidhi qaryad baa ilaahay u diray malag soo halaag baa laga yidhi qaryaddaa soo halaag malagii markuu yimiday wuxuu arkay nin saalix oo caabida oo ilaahay si fiican cilaaqa ula leh markaasuu yaa rabbi yidhi qaryadan aad igu tiri soo halaag addoon saalix oo caabida ku jiray waa sidii ilaahay wuxuu yidhi fabda bihi cadaabka xaggiisa ka bilaab lam yatacamar wajhu saacatan fiya dadka aniga ee caasinaya khayrkii caabudaya ee macsiyada dhex dabaalanaya hal mar keliya wejigiisu kama doorsoomino kama murugoone cuquubadii cadaabka xaggiisa ka bilaab baa la yidhi alaa wsaluu wsluu wslimuu cla man umirtum bsalaati calayh faqad qaala allahu tabaaraka wa tacaala in allaha wmalaa'ikatahu yusaluuna cla اnabiyi ya ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wslimuu tasliima allahuma sali cla sayidina muxamedi cabdika wrasulika الnabiyi اlumiy wcla alihi muxamedi waazwaajihi waasxaabihi wahla beytihi الطaahiriina الطayibiin wcla الtaabiciina wtaabicihi bixsani ila ywm اddin wcana macahum bcafwika ya akram اlakramiin allahuma kfir lilmuslimiina wاlmuslimaat wاlmuuminiina wاlmuuminaat alaxyaa'i minhum wاlamwaat biraxmatika ya arxam araaximiin allahuma اjcal jamcana hada jamca marxuuma wtafarqna min bacdihi tafarqa macsuuma wla tajcal fina wla baynana wla macna shaqiya madruda wla maxruuma allahuma hada xaaluna laa ykhfa calayk whada ducfuna daahiru bayna yadayk amartana fatarakna nahaytana fartakabna wla yasicuna ila cafuka ya arxam الraaximiin ya caziizu fi mulkihi wya xakiimu fi suncihi alif bayna quluubina waslix data baynina wahdina subul الsalaam waأkhrijna min الظulmaati ilى الnuur wjanibna alfawaxisha ma dahara minha wma badan ya muqlib اlqulubi habit qulubana cla diinik in allaha yaamuru bاlcadli wاlixsan waitaaءi di اlqurba wyanha can اlfaxshaaءi wاlmunkari wاlbaqi yacidkum lacalakum tadakaruun waaqimu الsalaa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فترك لنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا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 بينه وبينه fayanduru aymana minhu falaa yaraa ilaa maa qadama wayanduru ashama minhu falaa yaraa ilaa maa qadama wayanduru bayna yadayhi falaa yaraa ila annaara tilqaa'a wajhi fataquu nnaara walow bishiqi tamra waman lam yajid fabikalimatin طayiba طيبة وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطاع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام ilaahay tabaaraka wa tacaala waa muncim isagaa inoo nicmeeyey nicmadaha ilaahay nagu galladaystayna lama tirin karaayo lamana soo koobi karaayo hase ahaatee nicmadaha ilaahay uu bini aadanka siiyo laba nicmadood bay u kala baxaan nicmad yar iyo nicmad weyn nicmadda yar bini aadanka oo dhan bay maaragtaane ka dhaxaysaa nicmadda weynina dad gaara ayay khaas u tahay nicmadda yar muslimkuna uu haysan karaa kaan muslimka ahayna uu haysan karaa waxaa ka mid a awalan ilaahay wuxuuna siiyey nicmatul iijaad ilaahay isagayna jirsiiyey maan jirin maan joogi jirin adduunyadan ilaahay isagayna jirsiiyey hal ataa cala alinsaani xiinu min addahri lam yakun shay-an madkuura zaman ayaa waqti ayaa caalamkan soo maray oo bini aadamkan wax la sheegaba uusan ahayn mid kastoo halkaa fadhiya haddii da-diisa la weydiiya uu sheegi soddon jir afartan jir konton jir haluma jar intaa doontaba sheego intaa ka hor halkeed joogaysa lasta bishay horay waxba umaad ahaanayn iminkana waxba ma tihid ee ilaahay unbaa ku jirsiiyey iraadadiisa iyo amarka ilahayna waad ku socotaa ilaahay baa ina keenay adduunyadan uu jirsiiyey wuxuuna inaga dhigay makhluuqaadkiisa ka ugu karaamo badan buu inaga dhigay innii jaacilun fi lardi khaliifa markuu ilaahay nebi aadan calayhi salaam uu abuurayey malaa'igtiibuu u bishaareeyou ku yidhi waxaan samaynayaa khaliifkaygii baan samaysanayaa khaliif maa khaliif maxay ka dhigan tahay arlada ku awaamirtayda ku fuliya arlada ku aniga wakiiliga noqda oo mashayga iyo waxaan doonaya yeela oo aniga garto aniga adeeca oo awaamirtayda arlada ku camira ayaan abuuraya baa ilaahay yidhi malaa'igtu waxay yidhahdeen ma waxaad ka yeelaysaa ku arlada ku dul fasaada oo dhiigga daadiya haddaad tasbiix iyo taxmiid iyo tahliil iyo cibaado doonaysana annakaa ku caabudayno nuuraaniyiinoo ku caasinayne ilaahay wuxuu ku jawaabuu yidhi innii aclamu maa laa taclamuun waxaan ogahay waxaanad idinku ogeyn ayaan ogahay baa ilaahay yidhi marka bashar buu ilaahay naga dhigay walaqad karamnaa bani aadama baa ilaahay yidhi bani aadamka waan karaamaynay wa xamalnaahum fi lbari waalbaxri barriga iyo baddaba waan xambaarsiinay wa rasaqnaahum min aldayibaat arsaaqadata ugu wanaagsanna waan ku arsaaqnay wa fadalnaahum calaa kaiirin miman khalaqnaa tafdiila khalqi fara badan oon sameeyeyna insaankanaan ka karaameeyey baa ilaahay yidhi marka nicmatu linsaaniya waa nicmad weeyaan laakiin nicmadda muslimiinta keliya gaar uma eh ka kale aan muslimka haynba nicmadda uu la wadaagaa waa bashar ka majuusiga cadaada caabudaya iyo ka dabka caabudaya iyo ka wuxuu samaystay caabudaya iyo kaa muslimka ilaahay caabudayaba nicmadaas waa ay u dhaxaysaayo dadkao dhan waa bani aadam weeyaan nicmadda yar waxaa kaloo ka mid baa la yidhi arsaaqaddu waa nicmad weeyaan arsaaqadan ilaahay muslimiinta gaar uma siiye bal kuwa kalena arsaaqada uu siiyaa cabdii laka calaya risqaka waliya calayka fariidatun in khaalaftanii fii fariidatii lam ukhaalifuka fii risqika addoonkaygiioo baa ilaahay yidhi adigana waajibaad iyo awaamirri axkaam baan ku saaray aniguna arsaaqadaadii baan ballan qaaday inaan ku siinaayo haddiid faraa'idii iyo waajibaadkii aan ku saaray aad ka tegtana anu arsaaqada kaa goosan maayo baa ilaahay yidhi arsaaqadu waa nicmad weeyaan laakiin waa nicmad caama dadkao dhan bay ka dhexaysaa nebi ibraahim calayhi salaam martiqaadkuu aada u jeclaa keligii cunto ma cunayn ilaa marti uu la raadsada maahine nin martiya ayaa u yimiday markaasuu neef u qalay cuntadiibuu u dhigay markuu ninkii cuntadii u fadhiistay ayaa ninkii halkaa wuxuu ku sitaa sanab uu isagu samaystay khashab uu caabudayu halkaa ku sitaa markaa khashabkiibaa soo dhacay ibraahim calayhi salaam uu ka cadhooday wuxuu ihi soco buu yii kuma siinaya cuntadayde liannaka hayrullahi baad caabudaa uu ka socday ninkii jibriil baa u yimid calayhi salaam yaa ibraahim ilaahay uu kusoo salaamaya wuxuuna kaa yidhi addoonkaa maxaad u erid cuntada u siin weydey markaasuu yidhi yaa rabbi ibraahim calayhi salaam waxaa lagu yaqaanay daa'iman caqiidada iyo tawxiidkiisu cajiib u ahaa uffin lakum walimaa tacbuduuna buu yidhi ininkii waxaad caabudaysaanba uf baan nigada buu yidhi wuxuu ihi ninkaasi ilaahay khayrkiibuu caabuday hoosta ku haystay yaa jibriil ilaahay baa yaa jibriil kudha khaliilkayga ma maalin keliyuu kuu daad cunto siini weydee toddobaatan sanuu sanabkaa uu samaystay caabuda on weliba ku araaqa baa ilaahay yidhi rasaaq waa ilaahay arsaaqaddu waa nicmad weeyaan nicmadaasi gaal iyo islaamba waa u siman tahay bashar caqligu waa nicmad weeyaan caqliga dadka kaleba way kula wadaagaan maqalku waa nicmad weeyaan nicmadda maqalka dadkao dhan baa kula wadaaga araggu waa nicmad weeyaan akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-a wajacala lakum alsamca walabsaara walafida lacalakum tashkuruun qaliila maa tashkuruun hooyooyinkiin ayuu naga soo saaray uurkooga ilaahay ininko waxba garanayn markaasuu maqal ini yeelay arag buu ini siiyey qalbi buu ina siiyey bashar buu inaga dhigay nicmadaasina waa nicmad cumuumiya nicmadaas dadkao dhan bay ka dhaxaysaa mancim waa ilaahay wma asbaxa minkum min nicmatin fa min allah wamaa bikum min nicmatin fa min allah waxalli waxaa nicmadaad haysataan ee gabalku iniila dhacayo waaguna iniigu baryaayo ilaahay baa ini siiyey koonka ilaahay baa inii sakhiray cadceedda ilaahay baa soo saaraya amarka ilaahay baa kusoo baxaysa amarka ilahay bay ku dhacaysaa dhulka aad ku socota ilaahay baa kuu ballaadhiyey waasamaaa banaynaaha biaydin wa innaa la muusicuun waalarda farashnaaha fa nicma almaahiduun wmin kuli shayin khalaqnaa zawjayni lacalakum tadakaruun fafiruu ila allah samada ilaahay baa sameeyey oo ilaahay gacantiisuu samada ku sameeyey gacantiisa dhulka ilaahay baa farishay oo ballaadhiyey shay kastana laba ayaan ka dhignay baa ilahay dhisa adugu aan tawdaan dharaar iyo habeen dayax iyo cadcaad kulayl iyo qabow abaar iyo barwaaqo nabadgelyo iyo cabsi nolol iyo geeri xanuun iyo caafimaad lab iyo dhidig faqiir iyo qani xanuun iyo caafimaad faqri iyo hina cize iyo dilla shay walba laba ayaan ka dhignay baa ilahi sida u wantowdaan ee fafiruu ila allah xagga ebehin u yaaca xagga makhluuqaha u yaacina hayrullaahi ka yaaca oo ilaahay xaggiisa u yaaca man khaafa shay-an haraba minhu waman khaafa allaha haraba ilayhi ninka shay ka cabsada shayga uu ka baxsadaa uu ka ordaa ninka ilaahay ka cabsadana ilahay xaggiisa u ordaa haddii libaax hadda aad ka cabsato waad ka baxsan haddii ilahay aad ka cabsato xaggeed u baxsan xaggiisa umaad u baxsan meel kaloo loo baxsanaya ma jirto meel kaloo laysku dhiibaya ma jirto xaggiisa isku dhiib taskhir ilaahay insaankan isagaa koonka u sakhiray sakhara lakum maa fi lardi jamiican barigiibuu kuu sakhiray buurihiibuu kuu sakhiray baddiibuu kuu sakhiray hawadiibuu kuu sakhiray kaa'inaadka o dhan buu adiga kuu sakhiray xoolihii buu kuu sakhiray waina lakum fi lancaami lacibra nusqiikum mima fi butuunihi min bayni farthin wadamin labanan khaalisan saa'iqan lishaaribiin baa ilaahay yidhi waina lakum fi lancaam nicmooleydaad haysataana cibra inigu sugan baa ilaahay yidhi nusqiikum waa niga waraabinaa mima fii butuunihi shayga caloosheeda ay ku haysato cana canahaasoon kasoo dhex saarna baa ilaahay yidhi dhiigiyo uusinta udhexaysaa kasoo saarnaa baa layidhi cana cad taskiir xoolihii baa lagu sakhiray cadcaddii baa lagu sakhiray habeenkaa lagu sakhiray dharaartaa lagu sakhiray biyahaa lagu sakhiray hawadaa lagu sakhiray arsaaqadii baa lagu sakhiray malaa'ig baa ka shaqaynaysa arsaaqadaada oon wax kalaba ka shaqaynayn wax kalaba ka shaqaynayn afarta malag ee qur-aanku sheegay jibriil calayhi salaam iyo israfiil calayhi salaam iyo mikaa'iil calayhi salaam iyo malakul mowt afartaasiba bini aadamkaunba u khidmaynayaan labana ruuxday ku shaqo leeyihiin labana jasadkay ku shaqo leeyihiin laba jasadkay ku shaqo leeyihiin jibriil calayhi salaam wuxuu keenay waxyigii qura ruuxda bini aadamku ay ku noolaanaysay mikaa'iil calayhi salaam arsaaqadii roobku ku shaqo leeyahay israafiil calayhi salaam wuxuu ku shaqo leeyahay insaankan ina ruuxdu ka in insaanka jasadkiisa qiyaamaha dib loo soo nooleeya haddana malakulmoodna wuxuu ku shaqo leeyahay qabd alarwaax inuu bini aadamka ruuxda ka qabto bal insaanka sida ilahay u karaamaya u fiirso khalaqanaa ilaahay isagayna abuuray isagayna jersiiyey isagaa ilaahay noo nicmeeyey yaa ayuha al insaan waa daaci weliba ilaahay uu ku yeedhayaa kaama hadhin welibana inii walinsu waaljinnu fii naba'in cadiimin akhluqu wayacbudu hayrii arzuq wayushkaru siwaayi baa ilahay yidhi anigii addoonkayga war baana dhex maray baa ilahay yidhi war weyn baa naga dhex dhacay akhluqu aniga abuuray baa ilahay yidhi wayacbudu yacbudu hayrii heyrkayna uu caabudaya anigaa abuuray heyrkayna uu caabudaya heyrkayna uu rajaynaya heyrkayna uu tala saaranaya heyrkayna uu isku hadlaynayaa heyrkayna uu ictimaadayaa arzuq wayushkaru siwaayi aniga ayaa arsaaqa baa ilahay yidhi heyrkayna waa ku mahadinayaa arsaaqada ayaa bixiya allah baa bixiya khayrii ilaa cibaadi naazil wa sharuhum ilaya saacid baa ilaahay yidhi khayrkayga maalin walba wuu soo degaya addoommahayga sharkoogiina anigu isoo fuulayaabaa ilaahay yidhi maalin walba waa taas koonkao dhan lagu sakhiray hawadii biyihii dabayshii cadcaaddii dharaartii habeenkii arsaaqadii biyihii waa lagu sakhiray acmaasha bini aadanka ka soo fulaysa ilahay xaggiisa loo qaadayana waa acmaal ilaahay ka cadhaysinaysa intaad ilaahay caasinaysa iyo intaad ilaahay adeecaysa iyo maa badan bal aduu is khayrii ilaa cibaadi naazil washaruhum ilaya saacid khayrkaygii uuu degayaa maalin walba sharkooguna anuu isoo fuulaa baa ilahay tucradu alacmaalu yowma alithnayn walkhamiis buu nebigu yihi maalin kastoo isniina iyo maalin kastoo khamiisa acmaasha addoommaha jirkooga ka soo baxda ayaa ilaahay loo bandhigaa buu rasuulku yidhi markay addoommadu ay ilaahay casiyaan ilaahay jala wacala uu acdhoonaya ataxababu ilayhim binicamii wa ana alghaniyu canhum waan u baa ilaahay welibana waan isjeclaysiinayaa anigoo u baahnayn oo welibana ka kaaftoon baa ilaahay leeyahay waan u necmaynaynaa dhinacii walba hareerahan nicmadii ka dhignay buu ilaahay yidhi umana baahnayn haddana bini aadanka anigoo u baahnayn oo waxbana ay ii qabanayn oo cibaadadoodu meel ii buuxinayn oo waxli waxay ii qabanayaan aysan jirin hadday i wada caabudaanna waxba ima ziyaadinayaan hadday wada caasiyaan waxba igama naaqusayaan cibaadii يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ilahay إلهي حديث القدسي addoommahaygiiyow kiinnii hore kiinna dambe jin iyo insigiin haddaad noqotaan sida kiinayniigu alla kayaa badan waxba aniga ima siyaadinaysaan baa ilaahay leeyahay culammada qaar waxay ku fasiraan waa nebi maxamed sal alla alay wasalam sida nebi maxamed ilaahay uga yaabay haddaad iga wada yaabtaan baa ilaahay leeyahy waxba aniga ima siyaadinaysaan low ana awalakum وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا haddii sida ibliis ii caasiyey ibliis baa khalqiga ugu qalbi adage ibliis siduu amarkayga u diiduu u jabiyey isagoo quwaddayda garanaya haddaad amarkayga u wada diidaan ood icaasadaan waxba ima ziyaadinaysaan baa ilaahay yidhi ataxababu ilayhim binicamii wa alghaniyu canhum waan u nicmaynayaa baa ilahay yidhi say ii jeclaadaan bas anigoo haddana ka kaaftoomo u baahnayn bini aadanka wayatabaqaduuna ilaya bilmacaasi wahum axwaju shayun ilaya macsiyad bay isku kay nacsiinayaan iyakoo wax walba aniga iga baahi badan baahida aniga ii qabaan iyo baahida biyaha baahida raxmadayda u qabaan baa ka weyn baahida arsaaqada u qabaan iyo yani baahida raxmadayda u qabaan baahida raxmadaydaa ka weyn iyakoo wax walba iga baahi badan ayay haddana macsiyaddii isku keenacsiinayaan baa ilaahay yidhi man aqbala ilaya taa'iban naadaytuhu min baciidin marxaban bitaa'ibiin ninka ii soo jeestay ii toobadkeena ee dembiga intuu galo ka soo noqday ii soo noqda baa ilaahay yidhi meel dheer baan uga dhawaaqaa waxaan idhaahdaa kuwii toobadkeena iisoo dhowaada ina allaha yabsud yadahu bileyl liyatuuba musii'u nahaar wayabsudu yadahu binnahaar liyatuuba musiiu leyl ilaahay gacmihiisuu fidiyaa habeenkii si kuwa maalinkii dembiga ku jira uga toobad aqbalo maalinkiina ilaahay gacmihiisuu fidiyaa si kuwa habeenkii gafka ku jira ilahay uga toobad aqbalo mal aqbala ilaya taa'iban naadaytuhu min baciidin marxaban bitaa'ibiin kuwa ii toobadkeena ii soo noqda meel dheer baan uga dhawaaqaa waxaan idhaahdaa kuwii toobadkeena iisoo laama iisoo noqda faman adbara canii minhum caasiyan naadaytuhu min qariibin ayna tadhabu alaka rabbun hayrii kooga iyaka ka mida ee xagga macsiyadda ku talax taga ee kayrkay caabuda ee shahawaadkiisa iyo hawadiisa raaca meel yaroo dhow baan uga soo baxnaayo waxaan ku nidhahnaa ayna tadhabu halkay tegaysaa ma rabbi anigaan ahayn baad leedahay ina badsha rabbika la shadiid ina rabbaka labilmirsaad ma dheero kama dheero qariibun mujiib jabaabirada iyo fasaqada iyo dalamada iyo kafarada ilaahay uu ka argoosta uu argoosanayaa maalinka qiyaamaha markay dadku soo baxaan buu rasuulku yidhi xagga dhawaaq baa ka imanaya xagga ilaahay markaasaa la odhanayaa ilaahay wuxuu odhanayaa cibaadii addoommahaygiiow min maalinkaan ina abuuray ilaad adduunyada ka imanayseen waxaad ku hadlaysaan oo dhanna waan maqlaayey waxaad samaynaysaan oo dhanna waan u jeeday waa nii aamusnaa maanta waa maalintaydii aamusa waan argoosanayaa baa ilahay odhanaya ayna aladiina akaluu risqii wacabaduu hayrii markaasuu ilaahay odhanayaa mey kuwii arsaaqadayda cunaya heyrkayna caabudaayey kuwii doolarka caabudaya doolarka salaadu ku dhaafaysa mee ilaa cibaadadu sanab keliya maahayne may haddaad qabiilkaaga aad islaamnimada iyo qabiilkaaga qabiilkaagu agtaada ku weynaado cabdulqabiil baa tahi cabdullahi ma tihi tacisa cabdu dinaari dirham buu nebigu yihi addoonka dinaarka iyo dirhamka caabudaya khasaaro hoogay buu rasuulku yidhi shahawaadkaaga haddaad caabudo cabdu shahawaad baa tahay ka qabiilkiisa u ficiltamaya islaamnimadii daaqada ka saaray ee qabiil ku badishay kaasina waa cabdulqabiila weeyaan man badaa bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu buu rasuulku yihi ninka camalkiisu dib u dhiga maalinka qiyaamaha nasabku ka dhashay hore u dhiga maayaan buu rasuulku yidhi ha u ficiltami reetolka waxba kuu tari maayaan ifkanay wax kuu tarayn aakhirana waxba kuu tarayaan ifkanay naafici weyda qabyaaladii oo ummaddeeni iyo dalkeeni baabiise ma akhrihay wax ku tari markaas xamiyadda iyo jaahilinimada haska saarno man bada'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu ninka camalkiisu dib u dhigu la hadho nasabkiisa hore u dhigi maayaan buu rasuulku yidhi sal allahu alay wasalam nabiga nin baa u yimid oo idhi ninka xamiyad u dagaalamaya iyo ninka u dagaalamaya buu idhi shujaacad raganimo iyo geesinimo iyo ninka qabiilad u dagaalamaya iyo maa fii sabiili illaahi ah jawaamiculxikam baa la siiyey rasuulka xikmad buu ku jawaabo wuxuu yidhi ninka u dagaalama iclaa kalimat illaah kaun baa la dartiya buu rasuulku yidhi kuwa kale waa waa dabayl waa dambas ay dabayl qaaday weeyaan waxoogu ma jiraan bay ka dhigan tahay marka ilaahay ka u baahan ayna aladiina cabaduu hayrii ayna aladiina akaluu risqii wacabaduu hayrii buu ilahay odhanayaa aawaya kuwii arsaaqadayda cunayay khayrkayna caabudayay aynahum arsaaqadda ilaahay buu cunaayey nicmadda ilaahay buu dhex dabaalanayey ilaahayna adduunyada uu ku caasinayay bal reetolkii dartiid buu amarka ilaahay u jabinayay aawey buu ilahay odhanaya waan argoosanaya maanta anigune marka qofka hadduu macsiyada ku talax tago ma baxsanayo walaalayaal <laughs> ma baxsanayo adduunyada intuu nool yaha waa loo ta dheerayn laakiin ma dheeraanayo arrintiisu ma dheer looma dheeraanayo laa mucaqiba lixukmih alaysa allahu bicasiizin dintiqaam alaysa allahu biaxkami alxaakimiin alaysa allahu biaclama bima fii suduuri alcaalamiin waa argoosan ilaahay marka cibaadadu maaha sanab keliya loo sujuudo maaha waxalii wixii amarka ilaahay ku garamariyo o dhan waad caabudday ka dhigan tahay waxli wixii ilaahay daacaddiisa ku halmaamiya waad caabuday haddaad hawadaada raacdo hawadaada waad caabuday afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaah ilaah macnaheegu waa maxay luqada carabiga ilaah ilaah waxaa la yidhi waa shayga markay dhibaata kugu timaado qulubtaada u ilato xaggiisa hada hu lilaah man aqbala ilaya taa'iban naadaytuhu min baciidin marxaban bitaa'ibiin faman adbara minii canhum faman adbara canii minhum caasiyan naadaytuhu min qariibin ayna tadhabu alaka rabun hayrii halkee tegi buu odhanayaa meel kaleo tegaysa ma jirte ilaahay waa muncim isagaa inoo nicmeeyey bashar buu inaga dhigay caqli buu ina siiyey cilmi buu ina siiyey kownkan iyo kaa'inaadku inoo sakhiray hadafku adduunyada inoo keenay in ilahay uu noo caddeeyey nicmadda weyn ee gaarka ee dadka gaarka la siiyey waa nicmat liimaani walislaam iimaanka islaamnimada waa nicmad weyn nicmadaasaa ilaahay muslimiinta ku daqay nicmadaha kale ee ka soo hadaloo dhan waa nicmad wakti yar ku xadidan weeyaan laakiin nicmat liimaani walislaam ma xadidno bal qofka adduunyada intuu nool yahay ilaahay amarkiisa qaata ee noloshiisa diin dhammaystiran laga helo ee diintu kashkiisa iyo laabtiisa ay ka muuqato ee iimaanka islaamnimada noloshiisa laga helo adduunyadana raaxa iyo ciz iyo sharaf aakhirana waxaa u dambaysa noloshii daa'imkai abadiga ahayd adduunyaduna xaqiiqaa mahaba wawasaa biha ibraahimu baniihi wayacquubu ya baniya wayacquub ya baniya ina allaha istafaa lakum اddiina falaa tamuutuna ila waantum muslimuun wasiyat lawaliina walaaakhiriin waa maxay falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun nebi ibraahim calayhi salaam wiilashiisa wuxuu ku yidhi ubadkaygiyow ilaahay diintaasu inii doortee yayna ajashiyo geeridu nii iman ilaa ininkoo diintaayo xadhiggaa haysta maahine hadday nii timaado ajashu ininkoo xadhiggaa haysana waad liibaanteen hadday ajashu inii timaado ininkoo xadhiggaa haysana khasaara waxaad ku dhacdeen weligaan laga soo kamayn khasaarada adduunyada waa laga kamaa laakiin khasaarada aakhira lagama kamo dal bay dhibaata ka dhacday waa laga soo baxay dadka badankooga way ka baxeen qurumo kaloo reer baadiyaha dalkiiba iska qabsaday <laughs> dadkii waxa yaqaaneen mutacalimiintiin way ka soo baxeen meeshanna waa kan layskaga yar cascasiya baawure layska wada wato laakiin dhibaatada aakhiro halkee looga qaxayaa ma jirto ma jirto meel loo soconayo haddii la yidhaha hebel hebel qiyaamaha uu khasaaray khasaaro wuxuu ku dhacay uu weligii ka soo kacayn qur-aankuna aad buu uga warramay maalinka qiyaamaha yowma laa tamliku nafsun linafsin shay-an walamru yowmaidin lilah yowma tabyadu wujuuhun wa taswadu wujuuh yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiih yowmaidin yawadu aladiina kafaruu yubasaruunahum yawadu lmujrimu low yaftadii yowmaidin yowmaidin bibaniih fakayfa tattaquuna in kafartum yowma yajcalu lwildaana shiba ilaahay baa leh fa kayfa laa tattaquun miyaanad cabsanayn baa ilahay leeya saynad u cabsanayn haddaad khaaliqiina inkirtaan oo nicmaduuna siiye aad inkirtaan ood hawadiina iyo shahawaadkiina aad raacdaan miyaanad ka cabsanayn ugu yaraan maalin ilmaha yar markuu banka qiyaama la joojiyo timihiisa isla markiiba caddaana isku bedeli doonaan yowma tabyadu wujuuhun wa taswadu wujuuh waa maalin wejiyada qaarna ay iftiimayaan baa ilaahaydhi qaarna wejiyadu ay madoobaanayaan yowma yafiru lmaru min akhiihi waa maalinta qofku hooyadii walaalkii ubadkii xaaskii ay kala baxsan doonaan maanta waa laysku yaacayaa adduunyada waa laysku yaacayaa hadday dhibaata timaado dadku dhibaatadaa maanta waa iska kaalmaysanayaan nin walba kii halkan jooga dadkiisii waxbuu u dirayaa laakiin qiyaamaha cidna cid wax u diri mayso hooyadaadii macaanayd ee ku dhashay haddii la yidhaahdo miisaanka ayaa lagu hayaayo hal xasana ayaa ka dhiman ee si hadday xasanaysa jannay galaysaa qof kasti wuxuu leeyahay maalintaa may ilaa naftayda jannaha ku hubsanaya cid maaqaana buu leeyahay yowma laa tamliku nafsun linafsin shaya walamru yowmaydin lilah yowma laa yanfacu maalu walaa banuun ila man ata allaha biqalbin saliim baleg yowma laa yajzi waalidun can waladihi waa maalinta waalidku ilmihiisa wax u qaban karayn cunuguna aabihi waxba uu qaban karayn qur-aanku maalinta aad buu uga warramay laakiin ayaa maanta kuwaan toobaya iyaase waru hayaba warkana ayuuba saameeyeyba maanta ayuu saameeyey xasan albasri ayaa raabica ayuu ku yidhi maad guursatidaa waxay tidhi imaam xasanow waxay tidhi afar aayadood oo qur-aanka afar mas'aladood oo qur-aanka ku taalla ayaa walwalkii ayaa raaxadii iyo hamigii iga qaada bay tidhi waxay tidhi qur-aanku waxa uu noo sheegay in maalinka qiyaamaha dadku ay laba u kala baxa inay dadku laba inay dadku laba u kala qaybsamayaan qolana kitaabka midigtay ka qaadan qolana bidixday ka qaadan labadaa qoloqoladaa ku jiraa iyo caddayn bay tidhi qur-aanku waxa uu noo sheegay miisaanka in acmaasha la saaraayo qofka khayrkiisa cuslaadana janno inuu ku waaryayo qofka sharkiisa cuslaadana naarta inuu ku hoyanaayo labadaa midaan ku jira kala caddayn bay tidhi jidka siraad in la marayo qur-aanku ii sheegay dadna ay ku hoobanayaan jahannama dadna naarta u gudbayaan labadaa qoladaa ka mid aha ii caddayn bay tidhi fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir baa la yidhe fariiqaha ku jira ayaa caddayn bay tidhi waa raabica qofka meele u caddahay meeli ka madow dadka zamankan adduunyadan la weyn dadkii qalbigooga iftiinku galayna aakhirada la weynaatay aakhiradii markay weynayeenna noloshii addunyada waa u dhib yaraatay raaxadii adduunyada waa ifka u soo baxday maxay tahay adduunyaddu cish maa shiita fa innaka mayit jibriil baa u yimidda nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ku yidhi intaad doontaba noolow kii dhinta unbaa tee qorshaha ku darso wacmal maa shiita fa innaka majziyun bihi camalkaad doontana la imo waa laga abaalmarin doonaa qiyaamahiisa ogow waxbin man shiita fa innaka mufaariquhu ciddaad doontana jeclow adigiyo ciddaad jeceshahayna mawdkani kala geyn doone caalamkanaa ku nool nahay marka loo eego cawaalimta ka dambaysa caalamkan adduunyada wuxuu noqonayaa dhibic marka loo eego cawaalimta dambaysa caalam dunya waa lixdan sano toddobaatan sano caalamulbarzakh ayaa ka badan caalamka adduunyada dadkii zamankii nebi aadan dhintay ilaa joogadeenna caalamkaasay ku jiraan qolana way ku cadaaban tahay qolana way ku raaxaysanaysaa waa lagu janneeyey alqabru ima rawdatun min riyaadi aljanna wa imaa xufratu min xufari naar buu nebigu yidhi qabrigu laba mid buu noqonayaa ama beerbeeraha jannada ka miduu qofka u noqonayaa ama godgodadka naarta ka miduu u noqonaya sayidinaa cusmaan radi allahu canhu mar alle markuu qubuuraha yimaado lilmada ka daadanaysay waxaa la yidhi cusmaanow janniya naar marka laga sheekay ma oydide qabriga maxaad la oydaa markaad aragto wuxuu yidhi qabrigu waxaan ka maqlay nebiga oole leh calayhi salaatu wasalaam qabrigu waa guriga guryaha aakhiro ugu horeeya hadduu qofku halkaa ku nabadgalo nabadgelyo ayaa u dambaysa hadduu halkaa ku cadaabo lagu ku khasaarana khasaarihii buu u gudbayaa buu yidhi zuraarata ibn abi awfa masaajid buu ka ahaa imaam taabici buu ahaa salaadii subax buu jamcii tujiyey rakacaddii hore markuu suuraddii faatixada u dhammeeyey suurat lmudathir buu ku xijisiiyey markuu marayo faidaa nuqira fi naaquur fadalika yowmaydin yowmun casiir cala alkaafiriina hayru yasiir maalinta suurta aan ku dhifanna baa ilahayd waa maalin culus waa maalin culus weeyaan maalintaa dadka gaaladana kuma uma fududo baa ilaahay yidhi aayaddaa markuu marayay ninkaa imaamkai taabiciga jaliilka uu dhacay oo nafti baa ka baxday sayidina cumar masaajidkii nebigu soo galay habeen inay yaro shaab buu arkay oo salaatuleil tukanaya oo soodka kor u qaadaya markaasuu cumar istaago uu dhegaystay yarkii yaraa markuu faatixadii dhammeeyey wuxuu ku xijisiiyey watuur wa kitaabin mastuur fii raqin mansh uu dhegaystay cumar markuu maraya yarkii yaraa ina cadaaba rabbika lawaaqic maa lahu min daafic halkaa markuu maray cumar uu suuxo uu dhacay gurigiisii baa la geeyey soddon maalmood buu xanuunsanaa xanuunkiisana wuxuu ku yimid lama ogeyn sayidina cabdiraxmaan bin cawf ayaa loo keenay cunto isagoo sooman markaasuu qur-aankiibuu kala furay waa qabla alfutuur weeyaan qur-aankiibuu kala furay markaasuu akhriyey ina ladayna ankaalan wa jaxiiman wa طaacaman daa qusatin wa cadaaban aliima ahlu ahlunaarka aayaddu ka warramaysaa aayaddaa markuu taabtay sayidina cabdiraxmaan uu ooyey ilaa maalintaa waa furi kari waayey sidii ku seexdaa habeenkii gaajo nebiga calayhi salaatu wasalaam xalaqad xalaqadkaas xalaqad xalaqaadkiisii ka mid a ayuu nebigu sal alla alay slam ku akhriyay aayaddaas waxyigiibaa ku soo degay isla markiiba asxaabta waxyiga u gudbiyey yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahlikum naara kuwii ilaahay nebiga rumeeyow duulkii ilaahay nebiga rumeeyow lafiinii ehelkiina naarta kala baxsada baa ilaahay yidhi ee gaajo kala baxsada lama odhan gaajaa laga soo yaacay dhibaato keliya laga soo yaacay toban dhibaataa maanta faraha lala galoo la laami kari leeyahay qu anfusakum waahlikum naara mufasiriintu waxay ku fasireen lafihiinana diinta barta ubadkiina iyo ehelkiinana diinta bara baa ilaahay yidhi maxaa yeele diintaa lagaga badbaadayaa naarta aayaddaa markay soo degtay waquuduha annaasu walxijaara markuu nebigu aayadda ku akhriyey nin xabashiya nebiga hor fadhiyey majliskiisa lilma ayuu sii daadiyey uu ooyey oo hintiisiibuu ishaysan kari waayey ilaa jibriil ka soo degay calayhi salaam yaa muxamed kan hoostaada ku weeye waayo markaasuu yaa jibriil waa adoon reer xabashaa oo ahlulkhayr oo mu'mina aayaddaasaan ku aqriyo uu adkaysan kari waayey buuhi markaasuu yidhi yaa jibriil yaa muxamed ilaahay wuxuu yidhi wacizatii wajalaalii wairtifaacii fowqa carshii laa tabkii caynu cabdin fi dunya min makhaafatii ilaa akhartu daxikahaa fi ljanna ilaahay baa le sharaftayda weynidayda carshigayga sare ayaa ku dhaartee addoon addoommahayga ka mid a ah, adduunyada dusheeda ma ooyo cabsadayda lama ooyo haddii la helose maalinka la qatan yahay la qaawan yahay qiyaamaha ayaan qosolkiisa badyaa baa ilaahay yidhi lixdan sano ayuu ku dhammaysanayaa taacadda ilaahay iyo cabsidiisii iyo khawf iyo khashyad iyo bukaa abaalgudkiisa wuxuu noqonayaa maalinka la qatan yahay la qaawan yahay ayuu carshiga hoostiida kursi loo dhigaya uu qoslaya allah inaga dhiga kuwaas fa dadkii hore qulubtooda markuu iftiinku galay nuur aliimaan iyo nuur alcilmi iyo nuur alqur'aan iyo nuur alhidaaya markay afartaa nuur qalbigooga uu saameeyey aakhiradii baa u caddaatay qur-aankay fahmeen waxyigiibay fahmeen cumar iyo abubakar markuu nebigu intiqaalay calayhi salaatu wasalaam ayay yidhaahdeen abubakar baa ku yidhi cumarow ummu ayman inooge hambuuqane sidii nebiguba u ziyaaranaya hanu ziyaaranay inooge markaasuu wayse soo raaceen ummu ayman bay u yimaadeen markaasuu mar alliya markay aragtay abubakar iyo cumar oo wada socda ummu ayman way lilmaysay markaasuu cumar abubakar baa ku yidhi yaa ummu ayman miyaanad ogeyn nebiga ilaahay agtii inay u khayr badan tahay ma nebiga baad nagu xasuusanaysaa macnuhu weeyaane waxay tidhi waan ogahay nebi maxamed alla agtii inay u khayr badan tahay waan ogahay waxaan la ooyay geeridiisa kama ooyine warkii samada nooga imanaya baa naga go-ay bay tidhi bal ummaddu sidii qur-aanka ugu xidhneed u fiirso dhegayso oo faham gabadhay walaasheeda muslimadday zamanka dadku siday qur-aanka ugu xidhnaayeen eeg rag iyo dumar maantana maxaa lagu xidhan yahay maxaa lagu xidhan yahay maanta iimaanku waa maxay tasdiiq takdiibun binnadar wa tasdiiqun bilkhabar waxay naf isho arkaysa o dhan beene wax samada ka yimid ee warana rumee hada huwa aliimaan qur-aanka iyo xadiiska rumee warkoogana qaado wixii labadaa ka baxsanna ha yeelin maxaa yeeley waa been waxba kama soconayaan labadaasunbaa dhaba labadaa warkooga inaad qaadatana farad bay kugu tahay dadkii markay warkaa qaateen adduunkan iyo akhiro way ku liibaaneen marka nolosha adduunyada maxay tahay ba walaalayaal maxaa la iskugu daalinba qadra daruura adduunyada ka isticmaal ha dhex degin guri guri bilaa musqula ma dhici karto laakiin musqusha la dhex seexan maayo markay xaaja ku qabato unbaad gali waad ka soo bixi haddii uu yidhahdo qofku ka warrama intuu firaashkii qaato yidhaha musqushaan dhex seexanaya maxaa la odhanayaa adduunyada waa caynka haddii uu yidhahdo qofku tanun baan aqaanaa tii dambe ma aqaanaya qorshahayga way ka baxday tan un baan haduu hadduu yidhahdo waa majnuun uu waalan yahay qofkaas ilaa dabiibu u baahan yahay adduunyada isticmaal lama diidano laakiin sideed u isticmaalaysaa sida ninka guriga le musqusha uu isticmaalo adduunyada u isticmaal qadra daruura adduunyada ka qaado qadra daruura meeshaad u socoto waa aakhiro weeyaan hayloobin ha halmaamin arsaaqada kasbiguna inuu ku dhaafin daacadda ilaahay arsaaqadii kasbigaagu inuu ku seejin alrisqu biqadri lmuqadar baa la yidhi arsaaqadu waa inta ilaahay kuu qadaran weeyaan wax ziyaada ma helaysid arsaaqaddu waa inta ilaahay kuu qadaray caalamkan waa caalam yar marka loo eega caalamka qabriga caalamka qabriguna marka loo eega caalamka qiyaamaha uu yaraanayaa caalamka qiyaamaha marka loo eega caalamu ljanna wanaarna caalamkaasna uu yaraanaya isna laakiin maxaa lagu badbaadayaa waxaa lagu badbaadaya halkana laga qaadanayaa halkana laga qaadanayaa waladadka ummuka ya bna aadama baakiyan wannaasu xawlaka yadxakuuna suruura faxfad linafsika an takuuna idaa bakow fii yowmi mawtika daaxikan masruura ilaahay nin shaacira wuxuu yidhi ina aadanow maalintii addunyada aad dhimanaysay maalintii adduunyada aad imanaysay waxay hooyadaa ku dhashay adoo ooyaya dadkuna agtaada ay faraxsan yihiin cunuga markuu dhalanayo baqaaq baqaaq baqaaq uu qaylaya isagu laakiin dadku way faraxsan yihiin faxfad linafsika naftaada intaad nooshahay ilaaliyo amarka ilaahay ku ilaaliyo diinta ilaahay ilaalso oo iimaanka ilaalso oo islaamnimada ilaalso oo amarka ilaahay ha sii dayn si maalintaad dhimanayso aad adduunyada uga tagtaa adigoo faraxsan dadkuna agtaada ay ku ooyaan dadku waa labada nina adduunyada wuxuu ka tagaa isagoo faraxsan ninna waa mustareex ninna waa mustaraax nin waa nin adduunyadii looga raaxeeyey oo daartii aakhirada raaxadii baa loo qaaday ninna dhimashadiisa markuu dhinto dadkiibaa ka raaxaysanaya hebel ma dhintay haa qaar baa odhanaya bagu dhintay kaasi fitnaawi buu ahaay bagu dhintay ninna waa nin mustaraaxa adduunyadii baa looga raaxeeyo caalamu tacab baa laga qaaday caalam raaxa ayaa la geeyey caalamkii wixii bini aadamka u baahnaa lagu dhammaystiray baa loo qaaday maxaa yeelay adduunyada nolosheedu ma dhammaystirno haddaad shabaab tahay berri waad gaboobi haddaad maanta caafimaad qabto berri waad bukooni haddaad maanta qani tahay berri waad faqiiroobi haddaad maanta murugsan tahay berri waad haddaad maanta faraxsan tahay berri waad murugooni haddaad maanta shabaab tahayna berri waad gaboobi haddaad maanta nooshaayna berri waa dhiman adduunyadu ma dhammaystirmayso low kaana libni aadama waadiya min dahab axaba an yakuuna lahu waadiyaan ina aadan haddii la siiyo tog dahab oo socda buu nebigu yidhi ku labaad buu jeclaan buu yidhi haddii ku labaad la siiyana ku saddexaad buu jeclaan buu yidhi ina aadan afkiisa wax kale ma buuxiyaane qabriga marka la geliya ciidda lagu guro unbuu dhargaa buu rasuulku yidhi addunyada lagama dhargo ma dhargaysid maxaa yeele loguma talagelinba shahawaad waxay bini aadamku u baahan yahay adduunyada laguma dhamaystirin daar baa jirta lagu dhamaystira waxay naftu u baahan tahay hadda subaxdii bal u fiirso magaalada dhow toonka meelahan aad tidhahdaan centerfield baan idhaa anaku wasta almadiina waddada hanweyga ee u socota magaalada bartamaheega ayaa subaxdii maaragtaan rasha war oo zaxmada haddaad tidhaa dadka halkee tegaysaan waxay ku dhahayaan waan shaqo tegaynaa galabtiina waddada kale ayaa zaxmada oo xidhiidhiya haddaad tidhaa halkee tegaysaan wuxuu ku leeyahay waan raaxo tegaya gurigaygii baan tegaya reerkaygii orradeydii baan u tegaya meesha shaqaduna waa meel gooniya meesha raaxaduna waa meel gooniya adduunyadani meeshii lagu raaxaysanaya ma aha halkan shaqaa loo yimiday meesha raaxada waa loo noqon doonaa ida dakla ahlu ljannati اljanna yunaadii munaadin biana lakum an taxyow falaa tamuutuu abada tasixu laa tasqamu abada tancamu laa tab'asu abada tashubu laa tahramu abada ahlu jannahu buu rasuulku yidhi markay jannada galaan afar shay baa loo bishaaraynayaa waxaa la odhanayaa ahluljannow maanta laga bilaaba waxaad leedihiin nolol aan dhimasho dambe lahayn shabaabnimo aan gabow dambe lahayn nicmad aan dhibaato dambe lahayn caafimaad aan xanuun dambe lahayn baa la odhanayaa xadiis buu nabigu ka sheekeeyey ibnu mascuud uu wariyey ya adnaa ahla aljannati manzila jannada dadka galaya ka ugu darajo yar buu nebigu maalin ka sheekeeyey wuxuu yidhi waa nin ka soo baxaya jannada buu nebigu yidhi jannadu ka soo baxaya gurguurad buu kaga soo baxayaa albaabkii jannadu ilaahay buu hor imanayaa ilaahay baa odhanaya cabdi addoonkaygiyow oradoo jannada gal waa taase albaabkii jannadu imanaya indhihiisii baa looga dhigaya jannada inay buuxsantay markaasuu noqonayaa yaa rabbi jannadaad gal igu tiri way buuxdaa meelaan ka dega ma haysto markaasuu ilahay odhanayaa ma buuxday orodoo noqo gal haddana uu imanayaa mar labaad mar saddexaad markii afraad baa ilaahay odhanayaa orodoo jannada gal oo teg oo gal jannada adduunyadii iyo tobankeed baad leedahay keligaasi adduunyadii imisa tobankeed waa saaxada arlada weeyaan amaa waxa jannada yaalla adduunyada ma yaallin ma yaallin adduunyada maxaa yaalla markaasuu odhanayaa ataskharu bi ilaahu ma igu dheeldheelaysaa aw tadxaku bii mise waad igu qoslaysaa adigaaba boqorkiie maskaxdiisay ka dhaadhacayn arrintaas adduunyadii iyo tobankeed baa lagu siiye soco imaam qurtubi kitaabu tadkira wuxuu ku sheegay ninkaasi madaxweyne marka dowlad loo magacaabo kormeer buu sameeyaa dalkao dhan buu soo maraa gobollada tuulooyinka distrigyada meel kastuu soo maraa wasaaradaha ninkaasi wuxuu yidhi halkanuu ka bilaabayaa jannadiisii halkanuu ka bilaabayaa ilaa dhinaca kale uu ku soo wareegayo meesha uu mar marana mar labaad isha ku qaban maaye safarka wuxuu ka qaadanayaa kun sannadood imisa sano kun sannadood fa yaatii wuxuu imanayaa albaabkii jannadu isa soo taagayaa xawralcayntiisii baa ka hor imanaysa tanduru ilayhi wayanduru ilayha buuhi ibnu cabaas way eegi uu eegi eegmadoo keliya ayaa qaadanaysay buu yidhi sannadood imse sanaad dalka joogtaan annadra faqad tucaaniquhu wa yucaaniquhaa uu ku boodaya way ku soo boodaysaa way isku dhegayaan walmucaanaqatu qadra arbaciina sana buu yihi cabdullahi bnu cabaas mucaanaqadoo keliya waxay saysanayaan afartan sannadood oo kale soconayaa maqsigii cuntadu ay taallay buu fadhiisanayaa toddoba boqoloo sano uu cuntada cunaya bas muddada u yar cuntada cuno waa toddoba boqoloo sano ayna dunya maxay tahay adduunyadu xuuralcaynta waan ka sheekayn lahayna kolley haweenkuna waynala fadhiyaan bayaanka waynala dhegaysanaya muxaadarada xaqoogana waan sheegaynaa cajiib nicmadaasaa ilaahay dadka muminiinta u diyaariyey yatuufu calayhi casharatu aalaaf khaadim buu nebigu yidhi ninka jannada galaya dadka jannada gale ugu jaga yara ugu faqiirsan ee ugu faqiir lama dhihi karee ugu jaga yar waxaa dushiisa dawaafaya buu nebigu yidhi toban kun oo khaadim baa dul dawaafaya khaadimkan khaadimka kale arki maayo khaadimkan sharaabka iyo cuntada uu sido ku kale ma sido guryaha jannada buu nebigu yidhi sida guryahan adduunyada ma ahine sidaasay carshiga uga laalaadaan buu rasuulku yidhi asxaabtu way yaabeen yaa rasuulla guryaha sideen u galaynaa wuxuu yidhi sida shimbiraad u duulaysaan ad u galaysaan buu yidhi cuntaada cunaysaan biyahaad cabaysaan sindha iyo kaadimidna noqoni maayaan cuntadu waxay isku bedelaysaa daaco daacadaasoo ka udgoon miskiga sharaabku wuxuu isku bedelayaa dhidid dhididkaasoo isaguna miskiga ka udgoon ma dhimanayaan ma gaboobayaan ma daalayaan ma gaajoonayaan ma haraadayaan ma bukoonayaan calolxuma ma jirto qabyaalad ma jirto <laughs> qabyaalad halkaa may socon ma jirayso wanazanaa wanazacnaa maa fii suduurihim min khillin albaabka jannada markay joogaan laba shayba waa laga dahirayaa hadday jirhkoogiina jannada intay gelin baa la bedelayaa laabtooda wixii ku jiray khilli iyo xasad iyo dabeecaddii xunayd iyo buqdigii iyo wixiina halkaasaa lagaga reebayaa laa yasmacuuna fiiha lagwan ilaa salaama wax kala maqli maayaan salaama salaama bay maqlayaan waalmalaa'ikatu yadkhuluuna calayhim min kulli baab salaamun calaykum bima sabartum nusulan min hafuur salaamun qowlan min rabbi raxiim dhexdoodana waa salaam malaa'igtuna way salaami xagga salaamkana salaam baa ka imanaysa salaantee ka imanaysa salaamtaa waxay ka timidaa la odhanayaa min alxayi aladii laa yamuut ila alcabdi aladii laa yamuut diinta iyo iimaanka islaamnimadu waxay bini aadamka siinaysaa sifo sifaatka ilaahay ka mid a ah. alabad sifat alabad buu yeelanaya qofka bini aadamku markuu jannada galo min alxayi aladii laa yamuut waxaa la odhanayaa salaantani waxay ka timiday ilaahay noolahay aan dhimanayn waxay u imatay addoonka ilaahay isaguna aan dhimanayn haddee toole nicmadaasaa ilaahay noo diyaariyey nicmaddaa waxaan ku helaynayna waan haysanaa iimaankaan ku helaynaa islaamnimadaan ku helaynaa haweenkuna ilaahay waa u nicmeeyey oo nebigu ayaa yidhi calayh salaatu wasalaam ida almar'atu ayima imra'atin maatat wa zawjuha canha raadin dakhalat iljanna raggu baa la yidhi waxyaabaha jannada ragga loogu ballan qaaday waaba la adkeeye laakiin dumarku waxyaabaha jannada ku galeen waaba wax iska dhib yar naagta gabadha dhimata buu nebigu yidhi haweenayda dhimata iyaduu ninkaygu raadi ka yahay jannaday gashay buu rasuulku yidhi rasuulku xadiis waxau ku yidhi dadka diinta dadka salaada tukada albaabbay jannada ku leeyihiin layidhaah baabu salaa dadka soonka laazima bay ku leeyihiin baabu rayaan layidhaah dadka sadaqada bixiya albaabbay ku leeyihiin baabu sadaqa layidhaah dadka jihaadka u dadaala albaabbay ku leeyihiin baabuljihaad layidhaah abubakar baa yidhi biabi anta wa ummi yaa rasuul allah hooyaday aabbayba waan kugu fidayno kugu furanaya sideedda albaabay jannadu leedahay nin ka galayo looga yeedhaya ma jiraa buu yidhi markaasuu nebigu uhi nacam wa arjuu an takuuna minhum haa way jiraan rag sideeddaa albaab ee jannadaba looga yeedhay oo la odhanayo kan ka soo gal kan ka soo gal way jiraan raggaa inaad ka mid tahay baan rajayn buu rasulku yidhi abubakarow abubakar keliya ka geli maayo sideeddaa albaabee waxaa la galaysa gabadha saalixadda ida almar'atu sallad khamsahaa wasaamat shahrahaa wa ataacat zawjahaa wa xafidat farjahaa hadday haweenaydu buu nebigu yidhi shanta waktina tukato bisha rabadaanna ay soonto farjigaygana xumaanta ka dhowrsato ninkaygana ay adeecdo sideedda albaab ee jannadu ay leedahay ayay kay doonta ka gashaa buu rasuulku yidhi sideedda albaab ee jannadu leedahay ayay kay doonta ka gashaa buu rasuulku yidhi hadday gabadha laga helo afartaa camal bisha rabadaan ay soonto shanta wakti oo ilaaliso xumaantaoo ka dhowrsoonaato iyo zawjkeega oy adeecdo afartaa gabadha laga hela buu rasuulku yidhi sideedda albaab ee jannadu ay leedahay ayay abubakar daba joogsanee la geli doontaa qiyaamaha waa la weydiiyey nebiga gabadhu way weydiiyeen saxaabiyaadku haweenka mu'minaadka iyo xurarcaynta midkee fadli badan baa lagu yidhi caaishaa weydiisay wuxuu nebigu yidhi gabadha muuminadda ayaa xurolacaynta ka fadli badan buu yidhi waxay tihi maxaan kaga fadli badanay waaba xurolacayn oo ilaahay baa sameeyey nuur baa laga sameeye wuxuu nebigu yidhi bisalaatihinna wa siyaamihinna wa taacatu aswaajihinna waxay kaga fadli bateen xurolacayntu haweenka muuminaadku xurolacaynta waxay kaga fadli bateen soonka ay soomayaan salaada ay tukanayaan iyo raggowga ay adeecayaan taas fadligiina iyo masabkiina diinta islaamku meel sarayna dhigtay nin baa nebiga u yimid oo yidhi dadkayga qaraabadayda ayaa igu xaq mutaystay horay horaanba wuxuu nebigu yihi hooyadaa haddana haddana hooyadaa haddana haddana hooyadaa haddana haddana aabbahaa buu rasuulku yidhi dhegayso gabadhayda muslimaday diinta islaamku hoos kuumay dhigin xaqaagiina may qarine bal diinta islaamku xaqaagii korba uqaada kor ba u qaaday kor sayidina cabdullaahi binu cumar buu nin u yimiday lacala hada xadiis waa marfuuc weeyaan cabdullaahi ibnu cumar buu u yimiday nin markaasuu yidhi yaa ibnu cumar hooyaday ii dhashay ayaan degtayda xashka ku keenay intaasoo mayl ayaan degta ku soo qaaday waan dawaafsiiyey carafa ayaan geeye xaqeegii ma guday mise ma gudin wuxuu ku yidhi xaqeegii kugu lahaydood gudda iska daaye maalinkii ay iray yaraantaada ku xambaarsanayd ee marada qaydka kugu xambaarsanayd ee qaydku ka dabacay ee u malaysa inaad ka siibatay maalinkaa keliya naxdintii ay naxdayba abaalkaygii maad soo celin buu ka yidhi xaq xaqiina waad leedihiin xaqiina diinta islaamku meel bay ku tiirisee adiguna isku xadgudbin walaasheeda muslimaday dhaqan baad leedahay diin baad leedahay islaam baad tahay mu'minad baad tahay waxaad ku danyataa dadkii haweenkii ilaahay adduunyadan uu raalliga kaga noqday waddadoodii mar maryan binta cimraan ku dayo aasiya bintu masaaxim ku dayo faaduma binti muxamed ku dayo khadiija binti khuwaylad ku dayo dadkaasa adduunkan iyo aakhira ku liibaanay sida waxa uu nebigu yidhi sal alla alay slam haweenka ilaahay afar buu ka doortay buu nebigu yihi afartaasina waa maxay waa maryan waa nebi ciise hooyadii waa aasiya weeyaan waa aasiya guriga fircoon bay iyay deganayd halka beydka guriga ninka rabbinimada sheegtay guriga dhexdiisa ilahay ku caabuday aasiya faadumana waa ina muxamedo tacab iyo rafaadba waa u dul qaadatay adduunyadana way ka saay qaadatay waa khadiijo oo qofkii u horreeyey diinta islaamka soo galay waa khadiija qof ugu horreeyey oo diinta islaamka dhaqaalo ku bixiyana khadiija ahayd diinta islaamku meel saraynay dhigtay raabica ayaa la weydiiyo lagu yidhi raabicay haweenku imaamna ma noqdaan amiirana ma noqdaan maxay ku dhacda nebiyana ma noqdaan maxay ku dhacdaan la yidhi waxay tidhi gabadh xigmad lahaydoo afartaaba annaka unbaa dhallabay tidhi subxaan allah caqligu waa cajiib caqliga allaha inoo hagaajiyo <laughs> boqoradana annaka unbaa dhalla imaamyadana annaka unbaa dhalla nebiyadana annaka unbaa tarbiyadanoo dhalla bay tidhi allah ina fahamsiiyo khayrulkalaami maa qalla wadalla ilaahay diintaa buuna siiya islaamnimada diintaa inaan adkaysano oo nicmadaa u aragno nicmad u aragno waa nicmade ayaa la doonaya walaalayaal oo dalkan aan imanay dhaqankeennii iyo diinteennii iyo akhlaaqdeennii iyo caqiidadeennii inuusan waxba ka bedelin ittaqi llaaha xayumaa kunta buu nebigu yihi meeshaad doontaba joogoo oo ilaahay ka yaab badbaadadeenna aan ku badbaadaynana dalkan iyo meel kastan waxa weeyaan waa inakoo maaragtaanay dhammaanteen istaagna halkii nebigeennu istaagay calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuuna siiyey dadaal hadday muslimiintu dadaalkaa fahmaan ay u kacaan iyakuna ay badbaadayaan usradoodiiyo dadkoogana ay badbaadin karayaan muminka dhabta ma badilmay waxbuu bedilaa lama saameeyo waxbuu saameeyaa dhowr nin oo caraba ayaa ka tegay khilaafadii dowlatu lamawiya ardul islaam bay ka tegeen indonesia malaysia u tegeen tijaaraiyo business calaa calaa manhaj alislaam bay ku tijaaraysanayeen akhlaaqdoodii iyo dhaqankoogii baa lagu islaamay akhlaaqdoodii iyo dhaqankoogii sideedkii unbuu ka diray camar cumar ka diray maaragtaanay madiina masar buu u diray sideeddii kun baa dalkii oo dhan ba mu'minku markuu u socdo hadafkiisu markuu yahay iclaa kalimat illaah ixyaa addiin fi lcaalam nashr nicma mu'minku markuu ka dhiga hadafkiisa inuu islaamnimadan qaado caalamka gaadhsiiyo inuu nicmadan ummadda ugu yeedho inuu diintan caalamka uu meel walba u maro hadafkaa markuu muslimku hadaf ka dhigto uu u safro uu dhaqaalo u bixiyo u dhaxo u dhoofo ma bedelmaya isagaa wax bedelaya lama saamaynaya isagaa wax saamaynaya ta keliya aan ku badbaadayna waa maxay ee xifaaladeennu ay ku jirtaa oo inakoo ilaahay diinkiisa ka shaqayna rag iyo dumar ummaddan wuxuu kaga tegay nebigu alayhi salaatu wasalaam manhajka uu kaga tegay waa maxay saddex shay zamankii nebiga ummaddu way wada lahayd cilmi iyo camal iyo dacwa saddexdaas zamankii nebiga ummaddu way wada lahayd nin kastoo saxaabiya gabadh kastoo saxaabiyada waxay ahaayeen caaliman bidiinihim diintooda way yaqaaneen caamilan bidiinihim diintoodana way ku camal falayeen daaciyan ilaa diinihim diintoodana ummadda way ugu baaqayeen alcilmu walcamal waddacwa saddexdaas waxay ka soo baxeen manbacii masaajidkii nebiga calayh isalaatu wasalaam kuma tegin nebigu ummad ummad maaragtaanay adduunya ku hamoonaysa kagama tegin caalamkee wuxuu kaga tegay ummad aakhiradu ay la weyn tahay oo diintu ay la weyn tahay oo iimaanku uu la weyn yahay oo islaamnimadu ay la weyn tahay cuqba binu naafic madiinuu ka dhaqaaqay masar buu yimiday libiya ayuu yimiday muxiit alatlas maqrib intuu istaagay zamankan dalka waaga zamanka dalkanaa joogno lama oqoonin faraskii intuu badda geliyey buu yidhi yaa rabbi low calimtu waraa hada albaxri unaasun labalaqtu calayhim laa ilaaha ila allah yaa rabbi haddaan ogahay baddaa dad inay ka shisheeyaan laa ilaaha illa allah baan gaadhsiin lahaa buu yidhi alaan arjac ila almadiina haddaan ku noqonayaa dalkaygii madiina maxaan u noqonayaa liana alarda intahat lianna dhulkii baa dhammaaday buu yidhi uu celiyey faraskii jazaa'ir buu markaa ku dhintay halkaasaa lagu aasay madiinuu ku barbaaray cukaasha radia allahu canhu ree madiine ayuuhaa waxauu ku aasan yahay suudaan abu ayuub alansaari ree ayuu ayuuhaa istanbul buu ku aasan yahay abi waqaas ree ayuu ayuuhaa siin buu ku aasan yahay cabdiraxmaan alkhafiqi ree dimashik buu ahaa farans buu ku aasan yahay bilaal ree makuu haa wuxuu ku aasan yahay dimashq kam min asaxaaba caalamka ku aasan kam muslimiina dalkan maanta ku aasan laakiin hadafka asxaabtu u socdeen iyo hadafka muslimiinta maanta u socdaan waa labahan islahayn oo isku dhoweyn weeyaan saamaxa hoosta waxba haygu qabanina hadafkay u socdeen iyoku iyo hadafkaan maanta u socono iskuma dhowo walaalayaal lidalika waa inaan niyaddeena bedelnaa dalkan niyaddaan ku imanay waa inaan bedelnaa waa inaan bedelnaa waa ilaa haddii kale khatar baan ku jirnaa niyadeenni waan bedelaynaa maxaanu bedelaynaa inaan dalkan joogno laakiin aan diinta ilahay ka shaqayno oon ka bilowna shaqada diinta muslimiintii hor dalkan timid eme caawa dadkii yimide dalkan ayna hum maanta intaad soo galaysa maskiidka ku farxin ziyaaraadka bax jawladda bax raac jamaacadada dibadda u bax waad yaabi doontaa tastaqrib ayaa usoo baxaya innaka halkii nebiga taagana calayhi salaatu wasalaam man lam yahtama biumuuri lmuslimiin falaysa mina buu nebigu yhi falaysa minhum ninka muslimiinta dhibaatadooda ka walwalin ka murugoon naga mid maha buuhi annaka ama muslimiintaba ka mid maha dhibaatada ugu weyne islaamka haysata waa maxay bucdu can iddiin dhibaatada ka weyn waa dhibaatadee ilaahay oo laga fogaaday dhibaatadee ka weyn allah ina fahamsiiyo dee niyadda ma bedelaa haa dhahada dee bal wixiila niyaddii waan bedelow gacanta taag mustaacidiin dhahada oday baa beri nagu yidhi wacdigiinaasi uu macaan yahe bixitaanka un maad ka reebtaanaa buu yidhi kollay meel ho u baahan hadal wax ka taraa yaa saafir tajid ciwadan caman tufaariquhu wansab faina ladida alcayshi fi nasabi inii ra'aytu rukuud almaa'i yufsiduhu in saala taaba wain lam yajri lam yatibi alusud lowlaa firaaqu lardi maftarasat wasahmu lowla lqawsi lam yusibi buuhi imaam shaafici libaaxu muxuu libaax ku noqday kayntiisuu libaax ku yahay muslimku wuxuu qiimo ku yeelanayaa markuu ka shaqeeyo shaqada diinta hadday biyuhu fadhiistaan waxaan ogaaday buuhi imaam shaafici biyuhu inay xumaanayaan hadday socdaanna inay biyuhu daahir yihiin cidda kalena ay daahirinayaan ummaddan socodkay qiima ku leedahay walaalayaal fa insha allah niyooda inaad socotaan ziyaarta dadka socda nebi maxamed baa socday calayhi salaatu wasalaam khayru man daba calaa wajhi alardi waa ina cabdillaahi weeyaan ma ka fadli badan tahay adigu wa qaaluu ma lihada arasuul yaakulu aطacaam wayamshi fi laswaaq lowlaa unzila ilayhi malak fayakuuna macahu nadiira waa maxay kan suuqa wareegaya nebiga lagu yidhi u wareegay <laughs> halkay joogaan buu dadka nebigu ugu tegay dadku waa laba weeyaan muqbiliin iyo mudbiriin dad khayrka jecel iyo dad khayrka aan jeclayn iyomaa badan iyomaa badan sagaashan boqolkii sagaashan ma soo gelayaan masaajidda dacwadda waa maxay dacwadda masaajidka laga jeedinayana waa dacwatu araaqibiin baa la yidhaha dacwadda dibadda la tegayana waa dacwatu hayr araaqibiin baa la yidhaha labadana waa loo baahan yahay barkadda biyaha haddii laga darsado biyo lagu shubi waayo maxaa dhacaya haddii dadka dacwadda loogu yeedhi waayo masaajidda inta soo galaysa way dhammaan way dhoofayaan mid baa dhiman mid baa noqon mid baa xanuunsan mid baa waalan masaajidka cidluu ka soo bixi marka waa in la helaa dad shaqadii dibadda qabto ummadda kusoo xidha culummadii masaajidda marka jamaacaadku wax kale lama socdaan wax jadiida ma wadaan mujtamacan iyo waxaa isku xidhayaan iyo culummada masaajidda ifham faham walaal marka allah ina waafajiyo allahna inagu anfaco ile jamaacadduna barri wayna la joogaan soo ziyaarta usbuuc kadibna kanada inay u gudbaan baa laga yaabaa waana nii soo noqon doonaa dee wixii diyaara ah inay ila martidu xaq bay leedahay ma tahay misama ya dee martida in la yar dhaweeyena xaq bay u leedahay maxaad u dhaweyn laadihin <laughs> isku noqda in sha allahu tacala waan ila joognaa allahna kheyrkana waafajiyo wa sala allahu ala